الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المضاف والمضاف إليه waxaynu ku soo jiray mufradkii iyo musanihii iyo jumuucdii ama jamciyadii ayaynu ku soo jiray oo icraabka yani mucrabaadka waxyaabihii la odhan jiray anwaacdooda qaar ka mida sida loo icraabo musanihii iyo mxuaha jamciyada iyo eh, maala alasmaa alhamsa inoo soo socda iyo waa mucrabaadka kuwii la odhan jiray eh, eh, ajrumiga odhan jiray sideed weeye qismu yucrabu bilxarakaat wa qismu yucrabu bilxuruuf labada qayboodda u qaybsami jiray halkan darsigani wuxuu ka hadlayaa masale muhiima oo isticmaalkeegu aad u badan yahay luqada carabiga aad ugu badan yahay meelaha dadku ay khaldaanna ka mida meelaha dadku ay khaldaanna ka mida waa almudaaf wlmudaafu ilayh mudaafka kelmadii waa wixii la nisbaynayey iyo almudaafu ilayhi kii loo nisbaynayey maala markaad tidhaahdo qalabu saydin amaad tidhaahdo kitaabu camrin waxaa ku jirta kitaabu camrin mudaaf iyo mudaaf ilayhi baa ku jira kitaab kelmadda horaa mudaaf loodhanaya waa tii la nisbaynayay kitaabkan baad sheegaysaa cidda leh camrin kitaabka camar baa leh waa kitaabkii camar ama camar kitaabkiisii kitaabu camrin kitaabka horaa mudaafa waa wixii la nisbaynayey camrinna waa mudaafun ilayhi waa kii loo nisbaynayey kii loo nisbaynayey weeye marka mudaaf iyo mudaafu ilayhigaasi waxa weeyaan ayuu halkan kaga hadlaya alamila lacibnaa waxaan ku ciyaaray fii finaai lmadrasati madrasada bannaankaygii barxadeedii ayaanu ku ciyaaray ibtaid ka fogow can qariini suu'i saaxiibka xun mashaytu waa socday calaa shaaطi'i niil webiga niil xeeligiisa ama xeebtiisa ayaan socday agtiisa calaa shaaطi'i niil rakibtu waxaan e, fuulay qiaara sabaax tareenkii aroorta baxayay qiaara sabaax tareenkii aroorta ayaa raacay e, waxaa ku jira tusaalayaasha afarta mid walba waxaa ku jira mudaaf iyo mudaafun ilayh marka horeysa waa inaad soo saari karto tusaalaha koobaad lacibna fii finaai lmadrasa waxaa ku jira finaa'i almadrasa madrasadda barxaddeedii daaradeedii barxaddii madrasadda finaa'i almadrasa ama finaau lmadrasa finaa waa mudaaf finaaga waxa iska leh oo lagu sheegaya oo loo nisbaynaya madrasadda madrasaddu baabu lmadrasay leedahay albaabbay leedahay waxa weye finaau lmadrasay leedahay fusuulu lmadrasaa jira fasallay leedahay talaamiid اlmadrasa jira arday bay leedahay mucalimu almadrasa waxay leedaha o dhan waa loo nisbaynaya waa wixii madrasadda la leeyahay kelmadda wax leh ayaa dambaynaysa ta la leeyahayna way horeynaysaa maala kitaab ullah waa ilahay kitaabkiisii marka kitaabkii baa horeynaya allah oo kitaab kale oo soo dejiyena ilahay subaa la dambaysiinaya ka wax leh marka fii finaa اlmadrasa mudaaf iyo mudaaf ilayhi baa ku jira finaa waa mudaaf almadrasatina waa mudaaf ilayh ibtacid can qariini suu xumaanta saaxiibkeega ka dheerow xumaanta saaxiibkeed qariini suu waa isku idaafisanta waxaa laga dhigayaa qariinkan oo saaxiibkiia bimacna rafiiq oo sadiiq oo zamiila inay xumaantu iska leedahay xumaantaa yeelatay mashaytu calaa shaaطi niil shaai xeebtan waxa iskale webiga niil ayaa iskale waa shaai niil bad hadday tahay waa shaai lbaxri shaai waa mudaaf aniilina waa mudaafun ilayh rakibtu qiطaara sabaax tareenkiina waxaa loo nisbaynaya wakhtiga u baxo haddii uu aroortii baxo waa qiطaaru sabaax gelig hore gelika dambe hadduu baxo qiaarulmasaa iyo gelika dambe marka qiaarkan waxa iska leh gelika hore asaba ah. qiaarkana waxa iska leh almasaa mudaaf iyo mudaafu ilayhi ayaa ku jira raabkooga markaad u fiirsato icraabkooga markaad u fiirsato waxa weeye mudaaf mudaafu ilayhiga markaad eegto mudaafu ilayhiga almadrasati الsuuءi الniili الصabaaxi waa majruur waana sidaa mudaafu ilayhigu daa'iman waa majruur kitaab intaad soo qaadato ciddii kitaabka lahayd haddaad u idaafayso waa inaad jirto kitaab ullaahi kitaabu muxammadin kitaabu zaydin kitaabu camrin abcan hadduu maalsarif noqdo dee fadxaad ku jiraysa kitaabu axmada kitaabu cumara waa majruur laftiisu lakiin fadxa lagu jiraya lanno ism allah yansarif kitaabu faatimata kitaabu caaishata kitaabu khadiijata kitaabu ibraahima kitaabu ismaaciila kaa laftiisu waa majruur iyo kitaabu saydin camrin muxamadin kitaabu lmucallimi mudaaf ilayhi waa in la jiro daa'ima mudaaf ilayh buu craab keliu leeyahy wahuwa aljar waa majruur kelmadda weligeed jarin ma ta horaa mise waa ta dambe ta weligeed la jaraya ta dambe weeyaan labadaa kala fahm waa kitaab ullaahi u soo qaaday kitaab ullaahi rasuul ullaahi bayt naaqat allaahi yani meelaa qur-aan ku jira way isku daafisan yihin marka allah waa in majruur noqdo lafdu ljalaala waa in la jaro Ehm, kelmadda hore ee la ydhaahdo mudaafka raabkaygu waa maay miyaa la godayaa miyaa la jarayala nasbinaya oo la kordhigaya miyaa la hoos dhigaya raabkaygu waa maay kelmadda hore kelmadda hore mudaafka la dhaa raabkaygu bixasabi maa qablahaa weyaan bixasabi mawdicihaa min aljumla weyaan waa laga yaabaa in la godo hadday faaciliya tahay meelihii la goday mubtadaiyo waa laga yaabaa in la nasbiyo hadday dhacdo meelihii la nasbini waa laga yaabaa in la jaro hadday dhacdo meelihii la jaray imika u fiirsa kuwa inoogu yaal fii finaai almadrasa finaai imika way hoos dhiganta maxaa hoos dhigay fiida ka horaysa can qariini qariini way hoos dhigan tahay maxaa hoos dhigay canta ka horaysa calaa shaaii shaaii way hoos dhigan tahay maxaa jiray calaada ka horaysa rakibtu waxaan koray oo ficil iyo faacil afuulay mafcuulkii baa la doonaya rakibtu alfarasa rakibtu alxisaan rakibtu sayaarata rakibtu qiaaran qiaara sabaax qiaara waa la nasbiye lannahu bihi hada finaau lmadrasati hada finaau lmadrasati haadaadu waa mubtada finaauna waa khabarkii jaaa mudiiru lmadrasati jaaa mudiiru lmadrasati mudiiru halkaa waa la godaya lannahu faacil marka mudaafka hore labada kelmadoodta hore ee mudaafka ah icraabkaygu waa maxay bixasabi maa qabla bixasabi mawqiciha min aljumla icraab go-anoo lagugu sheega ma laha waa la godi karaa waa la kordhigi karaa waa la hoos dhigi karaa sidaa waa inaad u kala fahanto qaybta labaad adlabtu misraacay ilbaab albaabka labadiisii fardadood baan xidhay qasaltu waxaan maydhay qasaltu yaday ifli ilmaha yar labadiisii gacmood lamacat waxa werwaray ma iftiimay ayna alqid ayna alqidi bisada mamkulaasha maxaa la dhaha labadeedii indhood inkasarat waxa jabay cajalata daraajati daraajada ama baaskiilka labadiisii taayarba way jabeen aklaqtu misraaci lbaabi mudaafkii mudaafiliga halkaa ku jira hataa soo saaro waa misraacayi lbaabi albaabka labadiisii fardadood ardada kliya misraaca baa laodhanaya dhinaca kliya misraacu weyaan misraacu albaabka misraaciisi baabka fardadiisi waayahay markaa labaa laga dhigay misraacay albaabi misraacayilbaabi baa loo akhriyaya way isku idaafaysantahay misraacay waa mudaaf albaabina waa mudaaf ileyh albaabka misraacaynka iska leh labada dhinac ama labada fardadood markaad u fiirsata misraacay waa muana misraacay muana wey muanuu nuun buu lahaa misraacayni misraacayni nuuntii baa laga tuuray maxaa loo tuuray lilidaafati baa loo dharay lanna misraacayni waa mudaaf waa lay daafeeyey albaabina waa mudaaf ilayh markaa nuuntii baa laga tumaa haddii uu ismigu mudaafka hore muane yahay sida misraacayni ama uu jamac yahay jamculmudakaru saalim sida mushrikuuna ama mushrikiina oo lay daafeeyo oo ay kelmadaasi mudaaf noqoto nuunta leh nuunta oo laga tuuraya intii kalaa soo hadhaysa misraacayni nuuntuu ka tuur misraacay ilbaabi lasaltu waxaan maydhay yaday aifli ilmaha yar abadiisa gacmood labadiisii gacmood halkaasina yaday waxay ahayd yadayni yadayni maxaa laga tuuray nuunti lannahu mudaafun waa la idaafeeyey mar haddii la idaafeeyo in nuunta laga tuuro lamacat waxaa iftiimay ayna alid bise dalbadeedii idho ayna musanna ah maxaa ka maqan aynaani aynaani den marna caynayni baa ladha caynayni yadayni misraacayni marna musanna alif iyo nuun baa la raaciya misraacaani iyo yadaani iyo caynaani bay noqotaa caynaani nuuntii ka tuur caynaa baa soo harhaysa aطifl caynaa waa muaaf labada indhood xayawaankii lahaabaa loo nisbeeyey ciddii lahayd oo qidid ah inkasarat waxa kala jabay ajalatani ajalatani nuuntii baa laga tuuray lannu labada cajalo waa la idaafiyey waa muaaf labadan taayir wixii lahaa ayaa loo nisbeeyey oo adaraaja daraajada ale labada cajalo cajalata adaraajati cajalataani baahid marka qaybtan wuxuu kugu tusayaa haddii mudaafka hore muano yahay muano waa inuu nuun yeesho alif iyo nuun ama yo iyo nuun baa lagu daray mar walba nuun baa ku jirta marka muanaha la idaafaynayo ee uu mudaaf noqdo mudaaf ilayhina ka dambeeyo waa in nuuntii laga tuuro isagoo nuuntiisii wata lama idaafayn karo yadaani labadaa gacmoodoo nuuntii wata yadaani uma idaafayn kartid ciddii lahayd oo ma odhan kartid yadaani muxamed yadaani sayidin waa khata nuunta ka tuur yadaa muxamadin sida ilaahay yidhi yadaa abi lahabin tabbat yadaa waa musanna idan gacanta keliya waa yad yada bay noqon lahayd yada abi lahabin haddii gacan keliya ay tahay waxaa la odhan lahaa tabbat yadu abi lahabin yadu abi lahabin waa faacilkii yada musanaha faacilkiia alif baa lagu goday yadaani baa ahayd markii la idaafeeyey ayaa nuuntii laga tuuray yada abi lahabin musanaha haddii uu mudaaf noqdo oo khulaasadeedu waa arin fudud haddii muana mudaaf laga dhigo oo nuunta laga tago ama ha noqdo kii aliftiiya nuunta watay ee sida caynaa iyo cajalataa ama ha noqdo kii yadiya nuunta lahaa sida misraacay iyo yaday de marna waa yadaani marna waa yadayni labadaba nuuntun ka tuur yadaani hadduu ahaa yadaa baa soo haraysa yadayni hadduu ahaana markaad nuunta ka tuurto maxaa soo haraya yaday alabtu waxaan xidhay waa ficlun wa faacil waad garanaysaan bisraacay waa wixii la xidhay mafcuulu bihi mansuub wa calaamatu nasbiha lya waa muan yaabaa lagu nasbiya bisraacay yadaasi waa calaamatu nasb bisraacay mudaaf albaabi mudaafun ilayhi mudaafun ilayhi majruur qasamtu waxaan maydhay yadayi ifli ilmaha yar labadiisii gacmood asaltu waa ficil iyo faacil yaday waa mafcuul bihi mansuub mafcuul bihi mansuub wa calaamat nasbiha alyaa lana muana wayaday mudaaf aطifli mudaafun ilayhi majruur mudaafun ilayhi majruur wa calaamat jar lamacat waa ficil maadi mabniya cala alfatxi wa taata u taaniif aynaa waa faacil marfuuc wixii iftiimay weeye ama nuuray ama maarta werwaray aynaa ficlu maxaan ujeedaa faacilu marfuucu وcalaamaة rafci alأlif niyaabatan can الضمة ayna مضاaf القط مضاaf إليه مجrور انكسرت فعل ماضي مبني على الفتح وتاء تانيث عجلتا فاعل مرفوع waa wxii jabay وcلاaمة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى عجلتا مضاaf الدراجة مضاaf إليه مجrور وcلاaمة جري الكسر marka qaybta labaadna wuxuu inagu tusay mudaafku haddii uu muano yahay in laga tuuro nuuntii muanaha laga xifo tashkuru suxufu qaybta saddexaad suxufta iyo iyo maaragta warbaahinta ama joornaaladu waxay u mahadnaqaan muxsinii alummati ummadda muxsiniinteeda muxsini lummati ummadda muxsiniinteeda oo muxsiniin badan farwatu misra masar dhaqaalaheegu min zaaricii alard min zaarici alard kuwa dhulka beera ayaa laga helaa oo ay ka timaada asraca u degdegay saayiqu sayaaraat ninkii gawaarida waday kuwii gawaarhida waday kuwii gawaadhida waday saaiquu asayaaraat dirawaladii way degdegeen jaaa waxa yimiday mucallimu lmadrasati madrasada macalimiinteedii mucallimu almadrasati mucallimu lmadrasati marka lagu hadlayo waxa la moodaa hal macallin inaad sheegayso jaaa mucallimu lmadrasati mid kliyana teegaysaa la mudo lanna wowdiiba yaa halkaa ku qarsoonoo akhriska nudqigaa ku jira jaaa mucallimu iyo almadrasati wey halkan qaybtana wuxuu sheegayaa jamcu lmudakaru saalim wuxuu leeyahay nuun sida musanoo kale waa muxsinuuna iyo muxsiniina waa zaaricuuna iyo zaariciina saa'iquuna saa'iqiina mucallimuuna mucalimiina muslimuuna muslimiina jamcu dakr salimku nuuntaasu leey haddii uu mudaaf noqdo oo la idaafaynayo oo waxa kelmad ka dambaysa loo idaafaynayo waxaa laga tuurayaa isagana nuuntii baa laga tuuraya muslimuuna markaad idaafaynayso ee idaafaynaysa masalan muslimiintii ingiriiska markaad leedahay ingiriiska muslimiintiisa markaad leedahay britaniya britania markaad u idaafaynayso waa inaad muslimuun adii nuunta ka tuurto marka waxay noqonaysaa muslimu britania muslimu britania yaa la dhahay muslimu alwilaayaat اlmutaxida muslimu oroba muslimuuna waa inaan loodhan marka mushrikuuna oo kale quraysh baa loo idaafayn jiray mushrikiintii quraysheed markaad leedahay mushrikuuna yaa ay ahaayeenoo lahayd mushrikiintan iyay ka tirsanaayeen quraysh quraysh markaad u idaafinaysa waxaad odhanaysaa mushrikuu qurayshin waa hadday mushrikuun ahayd haddii ay mushrikiina ahayd kelmadduna mushrikiina idan labadu waa jamcu dakr saalim maxaad odhanaysaa mushrikii qurayshin mucallimuuna iyo almadrasati isku idaafe macallimiinta madrasadaa le madrasadaa dambaynaysa haye mucallimuu almadrasati ama mucallimiina hadday ahayd maxay noqonaysaa mucallimii almadrasati والمقيم الصلاة والمقيم والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة اسكو تفسنت كوي صلاة دوغي تشكر الصحف وحي أمها نقان تشكر وفعل مضارع مرفوع الصحف وفاعل مرفوع محسني بي أمها نقان صحف mafcuul bihi mansuub calaamatu nasbi alyaa wey yabaa lagu nasbiya jamcu dakr saalim wey muxsini mudaaf alummati mudaafun ilayhi majhuul harwatu misra harwa waxa weeye maxaa la idhahdaa waa mubtada marfuuc harwatu waa mudaaf misrana waa mudaafu ilayhi harwatu misra waa mudaafu ilayhi majruur waa calaamatu jari alfatxa lannahu laa yanصarif lannahu ismun laa yanصarif min zaarici alard min waa xarfu jar zaarici ismun majruur bmin wa calaamatu jari alyaa niyaabatan can اlkasra lannu jamcu dakr saalix zaarici mudaaf aye alardi mudaaf waxa weeye dhammaantood tusaale kasta waxaa ku jira horta muaa iyo muaa ileyh marka kooaad waa inaad barata muaa iyo muaa iley goorma yani kalmadeebaa lagu sheegi karaa waa muaa iyo waa muaa ileyh waa inaad barato inta badan guud ahaan waxaad soo qaadanaysaa maalan zayd oo kale soo qaado dabeedna wax allo waxa uu leeyahay iyaaduu idaafaynaysa hadduu guri leeyahay maxaad odhanaysaa gurigii sayd markaad leedahay baytu ama manzilu saydin baytu saydin waa mudaa iyo mudaa wey hadduu gaari leeyahay maxaad odhanaysaa sayaaratu saydin waxa weeye wax alle wuxuu leeyahay dharkiisii cimaamatu saydin qamiisu saydin xidaau saydin ashyaada uu leeyahay o dhan mt saas aad ugu dacfanaysa shaygii lalahaabaa horeynaya marka wa laina u dambaynaya waana jaraysaa ka dambe waxaad u idaafayn kartaa qaraabadiisoo dhan dadka uu leeyahy waa aab buu leeyahay aabbihii sayid aabbihii baad oranaysaa walaalkii inankiisii marka waa inaad tidhahdaa abu saydin hooyadii maxay noqonaysaa sayd hooyadii ummu ummu saydin walaalkii akhuu saydin walaashii ukhtu saydin adeerkii camu saydin camatu saydin khaalu saydin khaalatu saydin bnu zaydin ilaa la soo inankiisi ibnu saydin iyo ibnatu saydin ama bintu saydin waxa weeye dadkaa ay qaraabada yihiin oo dhan waa sayd yani adeerkii maxaa la dhaha edadii walaashii walaalkii saasaad odhanaysa idaafadu sidaas kale wey almasjid masal imika maalan masaajidkeennan haddaynu waxyaabaha uu leeyahay u idaafaynayna maxaynu odhanaya isagaa dambaynaya albaabuu leeyahay abwaabu lmasjid baan odhanaya abwaabu lmasjidi waa isku idaafsantahay baab keliya leeyahayna baabu lmasjid baan odhan laha albaab keliya hadduu leeyahay baabu lmasjid ama mid keliya aad ka hadlayso tay jamcigiina abwaabu lmasjid maxaa kaloo odhan karaa ya manaaratu lmasjid ama manaarata almasjid waxaa la odhanayaa ma garanaysaa saqfu lmasjid ama ardu lmasjid furush lmasjid nadaafat lmasjid imaamu lmasjid haakada muadin lmasjid khaiib lmasjid saasaa la odhanaya marka intaasoo shay ayaa maaragsa loo idaafayn karaa idaafada marka horeysa mudaafkii mudaafileyga yani tamaariintuna kolley wayday ka caawin doontaa inaad heshaan weye marka labaad yani wuxuu kusoo khulaasayn doonaa kolley qawaacidka ayuu kusoo khulaasayn doonaaye mudaafka iyo mudaaf ileyhigu waa laba kelmadooda isleh lahaanshaa meesha ku jira kitaab ullah waa kitaabun lilah kitaab ilaahay leeyahy oo ilaahay u sugnaada kelmadda hore ayaa la leeyahay kelmadda dambena waa tawaxle intaa waxa dheer kelmadda hore ee caraabkaygu waa bixasabi maa qablaha laakiin kelmadda labaad waa majruura daa'iman weligeed way hoos dhigan tahay haddii uu mudaafka hore yahay muana oo uu nuun leeyahay nuun buu tahay ama uu yahay jamculmudakar saalim oo isaguna nuun leh labadaana markay mudaaf noqdaan ay kelmadi ka dambayso waxaa laga tuuraa maxay luuntaa labadaan laga tuo awaacidkaynu arino wuxuu yidhi almudaafu almudaafu marka la dha ma kelmadda horaa mise waa talabaad ta hore wey <coughs> almudaaf wuxuu ka sheekaynaya kitaab ullah marka la dha kitaabkii mudaaf ismun waa ismi marka hore ismi wey mudaafkii mudaafleyga waa inay ismi noqdaan ismiga oo nusiba la nisbeeyey macnaha mudaaf baa macnihii ku tahay kii la nisbeeyey ee loo tiiriyey ila smin ismi loo nisbeeyey bacdahu ka dambe kitaabkan waxaa iskale zayd kitaabu saydin baabulmasjidi albaabkan masaajidkaa leh ismun nusiba ka hore waa la nisbeeyey ila baa loo nisbeeyey bacdahu ka dambe kaka dambeeya loo nisbaynaya oo leh fatacarafa kaasoo markaa ku macrifoobay bisababi haadihi nisbati nisbadaa sababteeda ku macrifoobay ow takhasasa ama ku soo fatacarafa bisababi hadihi nisba nisbadaa sababteeda ku macrifoobay ow takhasasa ama ku soo duruusta dambeaynu ku qaadan doonaa macrifadiiyo nakiradu ay noo soo socdaan waxa weeye marka iminka kitaab lasoo qaato ee la idaafeeyo laba midkoodu weeyaan in wax macrifo aad u idaafayso oo la garanayo kitaabkiina markaa macrifuu noqonaya idaafada darteed kitaabun waa ayu kitaab imika markaad kitaabun tidhaa nakre weeye lama garanayo laakiin kitaabu axmed markaan dhahdo waa la garanaya leanno axmed baad garanaysa kitaabkiisana waa taqaan kitaabkiisana waa taqaan masjidun marka la ydhaa imika waa masaajid kasta masaajid kasta ku dhacay waa nakira mid cayiman maaha laakiin markaan ada masjidu shaykh cali wuxuu noqonayaa mid macruufa oo cayiman kuwa qaarkood marka la idaafeeyo haddii macrifo loo idaafeeyo macrifay noqdaan haddii nakiro loo idaafeeyo ka hore nakiruu nakiro loosii idaafeeyo kitaabu kitaabuno markii horeba nakiraha haddaa rajul sii idaafeeyo rajul isaguna nakiraha halkan kitaabu axmed ka odhan lahaa kitaabu rajulin haddaan idhaha nin kitaabkii taasasa baa loodhanaya marka ma macrifoogin laakiin wuu soo yar dhawaaday wuu soo dhawaaday wax meesha ka baxay kitaabu imra'atin baa meesha ka baxay kitaabu mucalimin haddaad tiraa ciddaan macallin ahayn kitaabkeygii baa ka baxay macallin kitaabkii baa laga hadlaya maala kitaabu aalib lagama hadlay kitaabu aalibin lagama hadlay marka macrifadiiyo nakiradu ay noo soo socdaan halkaasaynu insha allahu eh, ku bayaami doonaa mudaafku waa ismi loo nisbeeyey ismi ka dambaysa ka dambeeya fatacarafa bisababi hadihi nisba nisbadaa sababteeda wuu ku macrifoobaa ow takhasasa uu kusoo dhowaada labadaa midkood weyaan waxa loo idaafeeyena ku xidhanta haddii macrifo loo idaafeeyo macrifuu noqdaa oo waxa ka dambeeya macrifo yihiin haddii nakare loo idaafeeyana takhasus buu qaataayoo wuxuu noqdaa mid yani soo dhowaado cumuumkii caamnimadii kasoo yaro dhowaada almudaafu mudaaf weli ismigii horeynu ka sheekaynayna yuxdafu tanwiinuhu tanwiintiisa waa la tuura cinda alidaafati marka la idaafaynayo ida kaana munawanan hadduu ahaa mid tinweysan qablahaa idaafada ka hor waa masale muhiima oo aynaan si fiican u sharaxin almudaafu mabaynaa soo qaadin markaynu matniga marayna amilada almudaafu mudaafku yuxdafu waa la tuuraa tanwiinuhu tanwiinta waa laga tuuraa kitaabun hadduu ahaa markaad idaafaynaysa kitaabullaahi baad onaysa baytun haduu ahaa ama baytan u tanwiinsana markaad idaafaynaysa tanwiinta waa tuuraysa yuxdafu tanwiinuhu waa la xadfaa cinda alidaafati markaad idaafaynayso kitaabun allah ma noqonayo ka tuur tanwiinta kitaabullaahi ama kitaaballaahi ama kitaabillaahi laakin ha tanwiinini tanwiintiisa waa la tuuraa cinda alidaafa haada kitaabun markaana idaafa jirin tanwiin buu leeyahy laakiin haada kitaabullaahi markii leeyi gudanta idaa kaana markuu ahaa munawanan mid la tanwiiniyo qablaha idaafada ka hor qabla alidaafati hadduu tanwiin watay marka la idaafaynaya tanwiinta waa laga tuuraa lacibnaa fii finaa'in bay noqon lahayd laakiin marka la idaafeeyo fii finaa'i almadrasa ibtacid can qariinin laakiin haddii la idaafayo tanwiinta waa laga daynaya qariini suu'i shaai niili rakibtu iaaran buu noqon laha haddaanu idaaaysnayn rakibtu iaaran laakiin marka la idaafeeyo tiwiinta waa laga daynaya iaara asabax watuxdaf waa la tuurayaa nuunuhu nuuntiisa ida kaana muanan markuu muano yahay oo jamca mudakarin ama jamcu mudakarin saaliman jamcaasoo saalima u yahay waa la tuuraya nuuntiisa nuuntan muanaha iyo jamcu mudakar saalimka nuuntiisa waa isku mid waxaa la dhahdaa ciwadun can اtawiini fi lism اlmufrad labadoodaba wanuunu ciwadun waxay bedel ka tahay can اtanwiini fi اlism اlmufrad tanwiinta ismiga mufradkaa ku jirta miyaan la tuuri jirin idaafada yuxdafu tanwiinuhu nuuntanina ciwadun can tanwiin wey halkii tanwiintii bay ka taagan tahay iyadana waa la tuuraya waa isla meelow nuuntan iyo waa isla mid iyo maxaa la dhaha iyo tanwiintii haddii tanwiintiibaa la tuuray nuuntii ciwadun can tanwiin ahaydna iyadna waa in la tuuro ida halkii bay ka taaganta marka ismiga mufradkaa ah eh, iyo jamcu taksiirkii iyo jamcu maanusaalimi kuwii la tanwiininayay kitaabun iyo kutubun iyo kitaabaatun kuwii la tanwiininayay haddaad idaafaysna tanwiintaad ka tuuraysa kuwii nuunta lahaa ciwadun can tanwiin tanwiin bay ka bedel tahay lahaa waa muaniya jamcu dakar saalime kuwaana nuunta ciwadkaad ka tuuraysa almudaafu ilayhi halkanoo keliya qodobkanuu kaga hadlay labadaa hore o dhan mudaaf buu ka sheekeynaya oo kelmadda hore mudaaf ilayhi oo kelmaddii labaadna waata almudaafu ilayhi ismiga wax loo nisbeeyey ka isaga wax loo nisbeeyey wax leh ismun weeye ismigaasoo ya'tii yimaada bacda almudaafi mudaafka kadib yimaada mudaafka kadib yimaada isagaa dambeeya halkuu dhacu ku sheegay yati bacda muaaf muaaf ka horeeya kitaab ullahi wahuwa majruurun isagoo majruura wahuwa majruurun xaal huwa majruurun isagoo majruurahoo jaran ayuu yimaada kaa horeeya craabkiisa kama hadal wama odhan marfuuc weeye muaaf mansuub weeye majruur weeye midna ma odhan lannu intaba uu noqon karaya mudaaf ilayhigana wuxuu hi wahuwa majruur weligii waa majruur tamriinaat bayin almudaafa walmudaafa ilayhi fi ljumal alaatiya mudaafkii mudaaf ilayhiga sheeg jumlooyinka soo socda suuru lxadiiqati beerta deyrkeegu murtaficun u sareeya suuru lxadiiqati xadiiqada ama beerta deyrkeegu soo lama sheeg oo lahaansha ku jirta meesha kuma jirto deyrkii beerta suuru waa mudaaf alxadiiqatina waa mudaaf ilayhi suuru lxadiiqati alxadiiqati waan hoos dhigaya weligeed lannu mudaafulihi weyaan ama suuruda hore ee mudaafka icraabkan u eegaya halkay dhacda imika jumlo ismi weeye jumlada ugu horreya muxuu noqonaya mubtada ismun marfuucun fii awal jumla suuru lxadiiqati khabar buu baahan yahay beerta dayrkeegu oo mubtada oo khabarkii murtaficun u sareeya u dheerya dayr dheer bay leedahay oo khabarkii kitaabu aliyin mufiidun ali kitaabkiisu waa mufiid kitaabu caliyin uduna alxisaani faraska labadiisa dhagood sagiirataani way yaryaryihiin dhegta keliya maxay hayd udunun musanno ka dhig udunaani nuunta ka tuur udunaa iyo maxay alxisaani idaa way daafisantahay labada dhagood ciddii lahaad loo defi faraskaa leh alxisaani iyada waa la jaraya tawari waa mubtada udunaadu imika waa mubtada marfuuc calaamatu rafci alif sagiiratanina waa khabarkii oo marfuuca waa calaamatu rafci alif nahdat lwaطani wadanka horumarkiisu iyo horukiciisu birijaali اlumma ayuu ahaaday oo ku horumara bisabab rijaali اlumma nahdat lwaطani nahdatu waa mudaaf alwaطani waa mudaafle taqadum اlwaطani siyaasaة اlwaطani rakibtu sayaarata xasanin rakibtu sayaarata xasan sayaarata xasanin sayaarata waa kordhigaya limaada maxaa loo nisbiyey muxuu ciraabkiisu noqonaya sayaarata mafcuul bihi mansuub rakibtu baa ka horey ayaarata waa muaaf xasanina waa muaaf ilayhi majruur waa ninkii gaariga laha shaahadtu haramay misra masr labadeedii haram ee ugu weynaa haraamta masr faraacintii hore ka tegeen buuraha ay ka tegeen ay dhiseen ayaan arkay haramay haramayni waa mafcuulkii nuuntiina waa laga tuuray lannahu waa muaaf oo misra loo idaafi alxilmu sayid اlakhlaaq alxilmu dulqaadku sayid اlakhlaaq weyaan akhlaaqda isagaa sayid ah oo ugu muhiimsan sayid اlakhlaaqi oo isku daafisanta kaura baayicu suxufi suxufta kuwii iibinayay baa bata kuwa joornaalada iibiya baayicuuna jamcu dakr baayicu suxufi suxufta baayiciinteedii faxasa abiibu dhakhtarku wuxuu baadhay can riatay almariidi can ri'atayi lmariidi qofka buka labadiisii sunbab sunbabadiisa ayuu baadhay labada sunbab faxasa abiibu wuxuu baadhay can riatay ri'atayni buu ahaa ria waa sunbabka keliya ri'atayni ri'atay waa muana nuuntii baa laga tura shaahatu jamal almaxmil ayaan daawaday kii lagu soo qaadi jiray jamal almaxmil wuxuu ahaa awrkii lagu soo qaadi jiray yani waxyaabaha kacbadoo kale la huwiye iyo guusha la saaray iyo lagu soo rari jiray ayaan arkay shaahadtu jamal almaxmil marka jamal iyo almaxmilkaas ayaa isku idaafaysan ijcal اlasmاء alaatiyata mudaafata ilى asmaءin tunaasibuha fi jumal mufiida waa asmaadan waxaad ka dhigtaa mudaafa ka dhig adigoo jumlo soo gelinaya asmaa munaasab kuwa ah u idaafe jumuux oo kale jumuuxu waxaa la ydhaha faraskoo kale markuu xakamahu qaban waayo xakamaha ku joogsan waayo ayaa farasun jaamix la dhaa jumuuxu waa joogsi la'aan iyo amar qaadasho la'aan oo kale jumuux lfaras baad oranaysa jumuux lfaras jumuux lxisaan za'iir waa cidii oo kale za'iir lsad za'iir اlasadi miftaaxu اlmasjidi miftaaxu اlbeyti ya jamiil sanaam khurduum shaai'aani janaaxaani naabaani kitaabaani u idaafay bu kuleey iminka maalan kitaabaani markaad idaafaynayso waa inaad nuunta ka turto kitaaba muxamedin tamriinka saddexaad ee kale kawin min alasmaaء اlaatiya mudaafan wamudaafan ilayhi uma dachuma fi jumalin tam kuwana asmaadan soo socota mudaaf iyo mudaaf ileyhi ka samee labadiiba halkan ay ku jiraan alasad iyo husni weeye alasad iyo husni iyo khayaauun taqriid albaxr intan oo dhan baad ka raadinaysaa laba kelmadooda isku munaasaba masala asadkaasi mudaafu ileyhi buu ku fiican yahay waxaanu raadinaya halkan ka dhex raadinayaa kelmadaan mudaaf ka dhigo oo libaaxa u idaafeeyo waxaa odhanaya anyaab baa ku jirta adarka labaad anyaab baa ku jirto miciyadii anyaab اlsadi baan odhanaya anyaab اlsadi libaaxa miciyadiisi miciyadiisi usni kelmaddaa labaad ee asadka ku xigta usni oo laantia waxaanu raadinaya waa laanta geedahee geed baanu raadinaya ashajara ayaa ku jirta laynka saddexaad ashajara markaan usnigaan horraysiinaya xusnu shajarati shajarada ama geedka laantiisii xusnu shajarati mutai mudafiliis ku haboon wey khayaauun waa kuwii dawaarlayaasha ahaa ee dharka tolayay waxaanu idaafaynaya almalaabis oo e, sadarka u dambeeya ku jirta almalaabis marka khayaaiinta horeynaysa waxaa la odhanaya khayaauuna nuunta ka tun khayaau almalaabis kuwii dharka tolay khayaau almalaabis dawaarlayaasha albaxr mudaaf bay noqonaysaa iyadu wax ka horeeya odu idaafiso baduu leedahay ka dhex raada halkan maxaa ku jira maa baa ku jira oo biyihii maxaad oranaysaa saa iskugu idaafeynaysaa ma baxru maa baad oranaysaa mise maa lbaxri maa lbaxri sidaa weyde kuwa kalena idinku raadiya tamriin fi lcraab namuudajka yasiiru naasu calaa jaanibay ashaaric calaa jaanibay shaaric jaanibey waxaa loo akhriyaa ashaasi markay ka dambayso jaanibay shaaric ya baa la kasriya saakinkaay calaa jaanibay shaaric yasiiru naasu dadku waxay socdaan calaa jaanibay shaaric shaarica labadiisa dhinac rasiifka la dhaa rasiif yasiiru ficl mudaaric marfuuc bidama annaasu faacil marfuuc bidama calaa xarfu jar mabniya cala sukuun jaanibay majruurun bicala wacalaamatu jarri alyaa niyaabatan cala kasra liannahu muhana ashaarici mudaafun ilayhi majruur bilkasra wey acrib iljumal alaatiya naaba alfiili fiilka labadiisa maxaa la dhaa naaba naabun anyaab oo kii lagu jamcinayay awiilaani muxuu i dawiilataani buui oo muanaf buu ka dhigay baata naajixuuna waxay ahaadeen baata waxay ahaadeen ti min akhawaati kaana waxay baryeen waxay ahaadeen annaajixuuna kuwii guulaystay yani xali waxay baryeen naacim ilbaal iyaga oo aad u faraxsan weeyaan naacim ilbaal qalbigoo gudegan yahay ina tacliima alfatayaati gabdhaha waxbaridoodu asaasu sacaadati alumma weyaan asaasu sacaadati alumma alasmaa اlhamsa way araabuha wallah aclam